qof bilaa dhulkeena aqays bartis weeye bismillahi raxmaan raxiim kul wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhur redio kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa axad koiy labaatanka bisha koowaad ee sanadka labada kun barnaamijka ciyaaraha duuriyadiyo kulmiye dhegeystayaal qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona koobka qaramada qaaradda afrika kulamo xiise badan ayaa la ciyaari doonaa xulka wadanka morocco ayaa waxa ay soo dhoweyn doontaa ama ay la ciyaari doontaa xulka waddanka adi congo kow iyo ama shanta galabnimo sidoo kaleete waxaynu eegi doonaa zambiya iyo weliba xulka tanzaniya iyaguna caawa sideedda ayay ciyaari doonaan sidoo kale south africa iyo weliba namibia iyaguna caawa shanta ama kuwii tobanka habeennimo ayay ciyaari doonaan sidoo kaleete horyaalka bermeliga aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta barmouth waxay garoonkooda kusoo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta liverpool liverpool ayaa doonaysa in hoggaanka horyaalka bermeliga ay sii dheeraysato sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa qodobo ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta arsenal oo shan gool iyo waxba ku garaacday kooxda kubadda cagta crystal balas sidoo kaleeto kulmada horyaalka la liigaha ayaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta real madrid ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta almeriya caawa halka barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta real betis iyaguna ay wada ciyaari doonaan sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa horyaalka waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta yuventus waxa ay caawa doonaysaa in ay guulahooda sii wataan caawa leeji ay la ciyaari doonaan kow iyo tobanka habeennimo rubi dhiban sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulamada kaleeto la ciyaaray aynu eegi doonaa sida kulmada aasiya kaabka iyo weliba koobka qaramada qaaradda afrika algeria oo taako loo dhigay xulka burkina faso waa ayaa laba gool laba gool ku qabatay waxaynu eegi doonaa suuqa kaliibsiga cifantonina wacdaradiisii ayuu ku soo laabtay qodobadaas qodobadaasi qodobo kaleeto inu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duriyadii kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddiinu ku bilaabnana barnaamijka ciyaaraha radio kulmiye ee magaalada muqdisho tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir ayaa ah mar kale dib loo ciyaaraya galabta iyadoona kulan xiisi badan uu dhex doono xulalka maamulka gobolka banaadir ciyaartooydiisa iyo weliba xulka jubbaland oo iyaguna doonaya in kulankoodii labaad ay guul ka gaaraan oo markii la eego kulanka hirshabelle ay guuleystay jubbaland waxay doonayeen kulankan inay guul gaaraan jubbaland haddaba markaynu eegno xulkaha gobolka banaadir tan iyo markii uu tartankan uu bilowday waxuu la ciyaaray galmudug ayuu dabcan garaacay hirshabelle ayuu dabcan saddex dhibcood laga jaray waxa ay garaaceen xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya marka gobolka banaadir sanadkan waxa weyaan sanad qurux badan ayay qaadanayaan ciyaartooydiisa markaynu eegnana jubbaland weliba gobolka banaadir waa kulan xiiso badan markaad eegto ciyaartooyda jubbaland waa kuwo u ooman inay goolal dhaliyaan marka inkastoo laba jeer kambag lagu sameeyey kambag lagu sameeyey laba jeer laakiin sidaas ay tahayna jubbaland waa xulka ugu fiican dhanka gooldhalinta markii la eego sababtay tahay gooldhalintooda hal mar ma aysan dhicin in ay dabcan gool waayaan marka juba waxay doonayaan inay dabcan sanadkan ay mucjiso sameeyaan gabyahanba tartankan ay ku guuleysaan iyagu waa taariikhda markaad eegto kuwa ugu badan ee ku guuleystay tartanka maamul goboleedyada gobolka banaadir ama markaynu eegno tartanka goboleedyada oo markii hore la ohan jiray tartanka gobolada magaalada kismaayo ayaa kuwa ugu badan ku guuleystay marka sanadkan waynu arki doonaa taariikhdu mara qaar inta badan oo issaxdaa markaad eegto ciyaaraha dunida kooxda kubadda cagta real madrid ayaa kooxda ugu badan tartanka champions leaga ama tartanka kooxaha yurub iyagu mar weliba lagama shakiyo marka Eh, markaad eegto horyaalada kalena waxaa jira kooxo badan oo horyaalkooda ku guuleystay wadamada marka markii la yihahno tartanka goboleedada waxa weyaan jubbaland waxaa iyagu waa kaalinta kood iyo ku jiraan marka sanadkan waynu arki doonaa waana sababta weli waxa weyaan eh, haddii ay gobolka banaadir ee garaacan laleeyahay alla lehe sanadkan meel fiican way ka gaari karayaan tartanka goboleedada weli gobolka banaadir hadaba markay ciyaaraan jubbaland iyo weliba gobolka banaadir caawa ama galabta markaad eegto saddexda galabnimo ayuu kulanka lagu ciyaari doonaa garoonka tuulada ciyaaraha ee saadiya muqdisho marka kulan la saadaalin karin gobolka banaadir iyaguna waxaa weyaan kuwii ku guuleystay sanadkii ugu dambeeyey oo ay tartanka la qabtay waxay doonayaan inay difaacdaan marka taariikhn ay sameeyaan doonayaan gobolka banaadir marka ciyaartooyda gobolka banaadir haddaba diyaargarowgii ugu dambeeyey ayay sameynayaan oo tababaro goonigooni qaadanayaan daada amin daada waxa weeyaan isagu waa tababare aad iyo aad u khatar badan oo waxa weeyaan waxa uu ka mid yahay tababarayaasha ugu wanaagsan soomaalida eh, sidoo kale tababaraha jubbaland isaguna waxa weyaan waa tababare aad u khatar badan oo khibrad fiican leh waana sababta dabcan kulankii ugu horeeyaba loo dhiibayba eh, muddo kadib uu badiyey hirshabelle uu ka badiyey marka jubbaland iyo waliba gobolka banaadir dhegeystayaasha aynu isla falqeyn doonaa oo kuwaan soo wacaya dhalaakaridiyo kulmiya magaalada muqdisho kulanka ayaa badin karaya ma banaadir ayaa guul gaari karta ama jubbaland marka saaxiibada aynu fursad sii doonaaye ciyaaraha kale ee dunida haddiinu eegnana horyaalka bermeliga arsenal ayaa ku garaacday shan gool iyo weliba waxba xulka aaniraade kooxda kubadda cagta crystal balase haddaba kooxda ganars waxaa weyaan waa kuwo aada u khatar badan sanadkan inkastoo kulmadii ugu dambeysay laga shakiyey laakiin ganars waxaa weyaan waa kuwo eh, dabcan aada u khatar badan kulankoodii ko labaatanaad ayay ciyaareen shan gool ayayna ku garaaceen kooxda kubadda cagta crystal balas gabriel ayaa dabcan goolkuwa dhaliyey deglan ayaa ka caawiyey marka ko iyo ciyaarta markay barisay isla ayaa madax ku dhuftay inkastoo goolhaye dean hederson loo diiwaangeliyay goolkan inuu gool u ahaa laakiin kadib tarasit ayaa saddexeeyey martinelli oo bedel kusoo galay sagaashan daqiiqo waxa weyaan dhaliyey marka inkatiya goolkaasi ka caawiyo halka gorgino isagana ka caawiyo goolka shanaad ee martinelli uu dhaliyay sagaashan iyo shanta ciyaarta markay maraysay marka shan gool ayay ku badiyeen kooxda ganars waxaweyaan ganars inabacaadi aha hadda arsenal afartan saddex dhibcood ay leedahay kuwii labaatan kulan oo ciyaareen saddex toban kulan ayay dabcan badiyeen horyaalka brimier liga Eh, xil ciyaareedkan ma jiro kooxa afariyo toban jeer horyaalka brmelig guuleysatay marka liverpool ayaa dooneysaa caawa ama galabta ama caawayaane inay guul gaadho kulankoodii afariyo tobanaad horyaalka brmeliga marka eh, astovilla oo kale saddexiy toban jeer ay guuleysatay xil ciyaareedkan ay guuleysatay arsenal saddexiy toban halka liverpool iyagona saddexiy toban guul ay gaareen horyaalka brmeliga marka arsenal waxay ku jiraan kaalin saddexaad horyaalka brmeliga Eh, waxa ay dabcan isku dhibac yihiin kaalinta koowaad naadiga ku jirta mancity inkastoo mancity kulan uu baaqi u yahay marka arsenal waxa weyaan inaba caadi maa sanadkan weli arsenal lagama saari karayo kuwa ku guuleysan karaya horyaalka bermaliga dhegeystayaasha iminkana soo wacaya aynu farsii doonaayo barnaamijkan la falaqeynaya kulmada jira si waa tartanka udhexeeya jubbaland iyo waliba maamulka gobolka banaadir ciyaartooyda marka saaxiibada ugu horeyan soo qabanaya barnamijka qaadanaya soo dhow dhegeyste waa mahadsantahay walaalkeyga qaaliga cabdirashiid ibraahim cali injineerka farsamada saaxiibada keen barqa wanaagsan aad iyo aad barqa wanaagsan walaasha sarow waa mahadsantahay roshka intaa waayahay nacima eh, barnamijka waa la socotaa soo dhawow tartanka maamul goboleedyada waxa weeyaan eh, waa dib ayaa loo bilaabay kulanka xiisaha badan wuxuu u dhexeeya kooxda kubada cagta ee eh, gobolka banaadir iyo weliba jubbaland sidoo kaleetana kooxaha kale liverpoolna way ciyaareysaa inban cabdirashiid oo aada umahadsan tahay tartanka horta markale dib in loo bilaado waxaa aada ushiiseynaa ma aada sugin oo ahay maantana dib in loo bilaabo farxada noo tahay maadaama kulanka odole ee aada lahay jubbaland koonfur galbeed oo ahay balse ciyaarta galabta ee tahay ciyaar aad u aniga maadaama aan ahay taageer galmudug kulankan waxaa rajeynaya galmudug iyo jubbaland baraja hal iyo hal inay ku dhamaato aad iyo aad aad iy marka kulanka baraja ayaa kusoo hadaleysaa in badan haddii si loo fiirina maanta jubbaland waa dadkaas sababteed ah macalinka markii la bedelay kulanka ugu badinay hor tan kale banaadir lama xaqiri karo maadaama mangobleedkiga labaad ooya balse waxaa leeyahay galabta kuleta baraja ciyaartiis rajeynaya inay ku dhamaato maadaama dhan walba adfiga magacyasla iska awooda noqon karaan maadaama jubbaland aysan leereejikarin banaadirna ay yihiin difaacadayaasha tartankan tan kaleeto kooxdeeda kubadda cagta ac milan xalay sahambal yaa leeyahay naadigeyga kubadda cagta yuridiisa galas ee caawa ciyaara doonta waxaa urajeenaya guul maadaama baara musna kamid a kooxaha dhiska badan balse guul harajeyana cabdirashido waraaga ingilish premier league inaa dheereysano arsenaal waxaa sala badisana waxaa leeyahy maadaama gambar a dhigta basho gool aa ku badiseen waa idin hambalyeynaya barqa wanaagsan waayahay waa kaaga mahad walaashay sida quruxda badan barnaamijka kaga qayb qaatay saacbada kale aynu eegeynaa ee barnaamijka ka qayb noqonaya oo iminka bana sawacaya haddii aynu sii eegnana eh, dabcan koobka qaramada qaarada africa kulmadii la ciyaareen algeria ayaa laba iyo labo gool la gashay xulka wadanka burkina faso halka angolana saddex gool iyo laba gool ay ku garaaceen xulka wadanka murithania marka angola inaba caadi maa sanadkan tunisian iyaguna kulankoodii labaad ayay barbaro galeen oo mali ay barbaro hal hal galeen bal saaxiibada kale aynu eegeynaa barnaamijka ka qeyb noqonaya Eh, dabcan iminkana soo wacaya marka falanqeynta waxaa weeyaan kulanka tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir banaadir ciyaartoodiisa ay waliba jubbaland ayaa wada ciyaari doona galabta ayaa isagu lisan karaya saaxibada ayaa soo qabanaya barnamijka qaadana soo dhowdhegeyste soo dhow waayahay codkaaga sar uqaad walaal magacaa deegaanka haye barnamijka waa la socotaa in badan horta waa la socdaa galabkuna adaga jiro jubbaland iyo banaadir waxaa rajeynayaa banaadir inay badisan karto jubbaland yeelen inay kulmo badan soo dhaafay in la garaacayo haddana kulankan in la garaaco yeelen haddii la garaacana mar kale isku soo aadaya hadday bareej galana mar isku soo aadaya lakiin waxaa rajeeda inay walaadida caasin badiso hilbku adkaaso laba iyo hal mar kale aday saaxiibada waayahay waan kaga mahadcelinaya walaashay sida qoraxda badan barnaamijka kaga qayb qaadatay saaxiibada kale aynu eegeynayo barnaamijka ka qeyba noqonaya bal soo ha soo dhow magacay degaanka magaceyga waa joogtay qashin waayahay maryam barnaamijka la socotaa waxa weeyaan aad iyo eh, gobolka banaadir iyo weliba jubbaland ayaa wada ciyaaraya gal banaadir iyo jubbaland banaadira badanaysa banaadira taageera banaadir saddex gool eber inaa ku badayaa kaalinta koowaadna kusoo baxo aad iyo aad aad iyo aad waaya waa kaga mahadcelinayaa marka kulanka xiisaha badan ee banaadir iyo weliba xulka jubbaland marka kulan in aan caadihan la saadaalin karin weyaan saaxiibada kale ayaan soo qabanaya barnamijka ka qayb noqonaya bal soo dhow dhegeyste waaya dhegeystahaasi qadka ayaa ka go saaxiibada kale aynu eegeynaayo barnaamijka ka qayb eh, noqonaya saaxiibada waxaa dhegeysaneysaan eh, radio colbiye magaalada muqdisho karaha barnaamijka ciyaaraha duhur radio colbiye saaxiibada haddiinu eegnana eh, dhanka kale kulamo xiise badan ayaa la ciyaari doonaa koobka qaramada qaarada africa galabta ilaa caawa marka sanadkan kooxii waaweynaa ama wadamadii waaweynaa waxaweyaan loo saadaalin sanadkan way ka jaban tahay morocco ayaa waxa ay dooneysaa kulankoodii inay guul ka gaaraan xulka wadanka ardi congo marka shanta galabnimo ay wada ciyaari doonaan morocco waxa weyaan iyagu waa kuwa aada u khatar badan markii ugu dambeysana tanzania iyo saddex gool iyo waxba ku garaaceen hadda markii ugu dambeysay morocco iyo weliba xulka wadanka ardi congo ay wada ciyaaraan waxay ahayd sagaallabaatankii maaji labada kun labaiy labaatanka markaasina morocco ayaa afar gool ku garaacday afar gool iyo hal marka waxay doonayaan markale inay guul ka gaaraan haddaba gruubkan morocco ayaa dabcan saddex dhibcood kulankooda labada doonay guuleystaan congo iyaguna waxa ay leeyihiin hal dhibic marka zambia hal dhibcood ay leeyihiin tanzania iyaguna wax dhibco ma laha halka south africa ay weliba xulka wadanka namibia iyaguna wada ciyaari doonaan kulan xiiso badan caawa kooiy tobanka habeenimo south africa ayaa waxay la ciyaari doontaa namibia marka south africa kulankii ugu horreeyay waa la garaacay halka xulka wadanka namibia iyaguna guul weyn ay gaareen oo ay dabcan guushii muhiimka ay ahayd kulankii ugu dambeeyey ay ka gaareen xulka wadanka tunisia bal saaxiibada dhegeystayaasha aynu siinayna barnaamijka ka noqonaya aada iyo aad dhegeyso dhow aada iyo aad codka sar uqaad walaal waadhowhay abdurasiid saaxiibada kulmiya dhammaan ambarqawcan aad iyo saaxib soo dhawow waa waxa weeyaan eh, tartanka maamul goboleedyada ayaa dib loo bilaabay cabdikariin oo joogwaliba aad iyo aad cabdikariin bal soo dhawow bal ka waran gobolka banaadir iyo weliba jubbaland waa dhawaayey ciyaar adagoo macnaha jubaland iyo brandir gaababka udhexeysa aan rajeeyeyna banaadir laba gooli iyo marku badiso liverpool hooda guuldara rajiya macnaha jubaland iyo banaadir macnaha kulankan kulan looga baahnaa ma in lasi ciyaaro macnaha iskuaadka in lasi sameeyay macnaha oo afartoor waa waa waa la xaqiijiyinaya dheelaan sunfinal aad iyo marka waxaa waa ciyaartan ciyaar macna daraa waay marka laakiin waxaa lagu dagaalamaya kaalinta koowaad kaalinta koowaad kaalinta koowaad ayaa lagu dagaalamaya kubad cagta macnaha isdhex gal waaye macnaha si nabada loo fiirsado buuq iyo sawaxan kala yar yaan dhelahay waayahay waa kaga mahad celinayaa saaxib sidaa quruxda ba barnaamijka kaga qayb qaatay bal saaxiibada kale aynu eegaynaa barnaamijka ayaba noqonaya soo dhow ha soo dhow magaca deegaanka dhammaan waa hagaag waay waa kaga mahad celinaya walaalsarow waayahay nimcaay barnaamijka waa la socotaa aad iyo aad bal ka waran gobolka banaadir iyo weliba jubbaland ayaa wada ciyaari doona kalabta aad iyo aad taageero galmudug maadaama waxaawaay kala waxaa doonaya gobolka banaadir inuu galabta laga badiyo aad iyo la garaaco saddex iyo hal loogu bajo aad iyo aad aad iyo aad waaya arsenal loo haayo shalay guulaawe waayahay waa kaga mahad celinaya walaal sida quruxa badan barnaamijka kaga qeyb qaadatay marka taageerayaasha galmudug waxay leeyihiin banaadir hala garaaco si kaalinta kowaad gobolka galmudug ama maamulka galmudug markaasi dabcan ayay kaalinta koowaad u galaan laakiin waynu arki doonaa waa sax waxa weeyaan markaad galmudug taageersan tahay moo inaad banaadir ay guul gaaraan haddaad waxa weyaan banaadir aad taageersan tahana galmudug inay guul gaarto moo laakiin waana sababta labadan kooxood waxa weyaan waa labadii kooxood markii ugu dambeysay finaal ay wada ciyaareen laakiin sanadkan waa is hayaan xataa hirshabelle laba dhagaalsan karayo jubaland sidoo kale banaadir sidoo kale galmudug iyona sidoo kale waa kuwa aad u khatar badan saaxiibada kale aynu eegeynaaye haddii aynu sii eegnana eh, dabcan horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta liverpool ayaa caawa hal saacay bar la ciyaari doontaa eh, ama kowda ama toddobada fiidnimo caawa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta barmouth marka barmouth garoonkooda marka ku ciyaarayaan iyaguna ay qatar badan fatality stadium ayay ku ciyaarayaan garoonkan waa mid ka mid a ah garoomada ugu waaweyn england kun ayaa la dhisay wuxuu gaarayaa kooiyo afar boqol iyo afar ruux jordan colob iyo weliba ninka lagu magacaabo oriel ayaa iswajahaya marka waa macalinka kooxda kubadda cagta barmus weeyaan haddaba barmus ayaa dabcan horyaalka bermeliga guulo muhiima gaaraysay marka afartii shantii kun ugu dambeysay afar ka mid ah ay guul gaareen horyaalka bermeliga kooxda kubadda cagta barmus waa kuwa aad u badan marka barmus waxa weeyaan waxay doonayaan inay guul ay ka gaaraan horyaalka bermeliga markii ugu dambeysana garoonkooda ku ciyaaran kooxda kubadda cagta barmus waxay ahayd labaatanki disembar labaatanka markaasina saddex gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta fulham ciyaaryaanka ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta barmuth waa ninka lagu magacaabo solank marka solankinaba caadi maaha ninka waa inay iska jiraan ayaa leeyahay eh, kooxda kubadda cagta eh, liverpool marka waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan horyaalka brmeliga sanadkana guulo waaweyn ayuu markaa dabcan siiyey eh, kooxdiisa bermouth marka waa lix labaatan sano jir ciyaaryahaankan ayaa dabcan doonaya inuu ka hor imaado kooxdiisa hore liverpool sideed tobanka sagaal tobanka ayuu liverpool kasoo tagay marka chelsea ayaa ku qaadatay waa kooxda kubadda cagta chelsea ah ayaa liverpool markaa xiligaasi free kaga qaadatay liverpool ayaa soo qaadatay kadibna bermus ayaa ka gadatay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool marka ciyaaryahaankoodii hore ayaa ka hor imaanaya inkastoo uu faloob ku noqday kooxda kubadda cagta liverpool keliya toddobiiy kulan ayuu ciyaaray kooxda kubadda cagta liverpool laakiin markii uu yimid kooxda barmus ayuu wuxuu ka noqday halkaa nig weyn lixdan gool ayuu siiyey shan gool oo caawina waa uu siiyey boqol afar kulan oo ciyaaray kooxda kubadda cagta liverpool marka xil ciyaareedkana waxa uu dheliyey labaiyo toban gool horyaalka brimileaga sagaal iyo toban kulan uu ciyaaray marka wuxuu doonayaa fursad inuu ka faaidaysto oo ah saalax uu maqan yahay oo afariy toban gool heysta horyaalka brmeliga haalan waa dhaawac marka solanka wuxuu doonayaa inuu sanadkan gooldalinta horyaalka brmeliga uu meel fiican ka gaaro à le niveau. nous pour t'en jaillir. On t'invite à la magie, y pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la hay marka liverpool waxaa leeyahay waa inay dabcan ay guuldarada waa inay dabcan guul weyn ka gaartaa koox kubadda cagta barmos laakiin liverpool iyagu waxa weeyaan sanadkan inaba caadi maaha afartan iyo shan dhibcood ay leeyihiin labaatan kulan horyaalka bermeliga waa saddex iyo toban kulan horyaalka bermeliga ay ciyaareen liverpool xilli ciyaareedkan keliya hal kun ayaa la garaacay waana kulanka sboris markii ridkaar ay qaadanaysay kooxda kubadda cagta liverpool marka liverpool waxa weyaan sanadkan inaba caadi maa lix jeer ayay barbaro gashay hal jeerna waa la garaacay afartan gool ayay dhalisay sideed gool ayaana laga dhaliyay kooxda kubadda cagta liverpool waxayna ka mid tahay kooxaha goolasha ugu badan laga dheliyey waa kooxaha goolasha ugu yar laga dheliyay weyaan liverpool xil ciyaareedkan brmeliga waxaa laga dheliyay sideed iyo toban kooxda kubadda cagta kusoo xigta masity saddex iyo labaatan gool arsenal labaatan gool astafilla toddoba iyo gool spori soddon gool ayaa laga dhaliyay westerham soddon gol ayaa laga dhaliyey manchester labaatan sagaal gol ayaa laga dhaliyey brighton soddon saddex ayaa laga dhaliyey chelsea soddon kow ayaa laga dhaliyey newcastle soddon laba ayaa laga dhaliyey marka wolfis kow iyo soddon gool barmouth soddon fulham soddon iyo marka breford soddon iyo crystal balas soddon iyo ayaa laga dhaliyay xil ciyaareedka nottingham forest gool kooxda kubadda cagta everton labaatan iyo sideed gool lowton gool baaley afartan laba gool halka sheffield united afartan sagaal gool waa kooxda ugu badan goolasha laga dhaliya kooxda ugu yarna xilli ciyaareedkan bermali goolasha ugu yar laga dhaliyana waa kooxda kubadda cagta liverpool siddeed toban gool ayaa laga dhaliya marka liverpool sanad qurux badan ayay qaadanayaan saaxiibada ayaan siinayaa fursadooda oo ka qayb noqonaya barnaamijka bal soo dhow dhegeysta halo aad ya soo dhow walaa magaca degaanka waan dhawa walaalkay cabdirashiid d j farsamaynta sugur wanaagsan keefiyada gobolka banaadir weeyaan fartuun habi daarusalaam aan ah, jooga aad iy aad walaal barnamijka waa la socotaa waa la barnaamijka soo dhawow bal waxa weeyaan gobolka ayaa ciyaaraya banaadir iyo weliba jubbaland walaalow maadsantaa injineeri ani gobolkaygaan wataa banaadir guulna waa u rajeynayaa qurux badan ciyaar qurux badan lasoo bandhigi doonana waa rajeynayaa gobolkaygana laba gool iyo gool inuu qabadan doona arsiinayaa dogor waacan walaalkey waayahay saaxiibada kale aynu eegeynaayo barnaamijka ka qayba noqonaya dhegeystaha xiga ayaan soo qabanaya barnaamijka ka qaab noqonaya salo dhegeysteed arbaahinta caalamiga kulmiya dhamaantiin maalin wanaagsan xudiin geriga laqshigaa jooga cabdirshidow kulankan galabta runtii jubbaland iyo baraadi udhexeeyo natiijo walba ku soo baxday waxay ku xirnaan doontaa iskugu doonaan kaalmaad doonaan runtii waa group stateka marka la fiirino waxaa leex maasidiisu wataa labadan kooxood runtii way is yaqaaniin sababtoo eh labadii kooxood runtii finaalka ugudamey iska horyimid eh, garabta runtii waxaa rajiyaha banaadir gul inay gaari karto sababtoo ah eh, waxaa la soconaa runtii eh, banaadir kulmada ugudme runtii runtii wax walba udhac waxaas leeyahay banaadir way soo bixi kartaa marka banaadir abruuda abdirshiidow laba gool iyo eber inay ku baysan rajiya marka macalimow aada ku salaama waayahay saaxib baa kaaga mahad celinaya sida quruxda barnaamijka kaga qaatay saaxibada kale aynu eegeynaaye saaxibka ugu dambeeya soo qabana barnaamijka kaga qab noqonaya balse dhegeyste halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarkatu soo dhow walaal halo soo dhow codkaaga iyo soo dhawow waxa weeyaan eh, si toosa ah ayaa dabcan eh, ugu jirtaa qadka soo dhowo dhawaa walaalkay cabdirashiid adayga iyo farsamayaqaanka abxabsiinta ugu horeysa waxaa leeyahay dugur wacan waa sumaysaa sibaynilaa ku suganay waayahay bal sumaaya barnaamijka waa la socotaa tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir waxa weyaan kulanka si badan ayaa la ciyaaraya gobolka banaadir aa taageersana sanadkan asigaana guul u rajeyna laba iyo ebel inuu ku badi doona rajeyna marka liverpool oo caawd dheelaysana ah guul arujeyna arsenal hambalyaale mar kale duur wacna bishiida waa hagaag waa kaga mahadcelinaya walaal sida qoraa barnaamijka kaga qeyb qaadatay haddii aynu sii eegdana kooxda kubadda cagta real madrid ayaa iyana waxay ciyaareysaa caawa waxay la ciyaari doontaa almeria marka real waxaweyaan markii ugu dambeysay koobka dalreyga ayaa laga reebay marka caawa markii lagaa labaiy tobanka maqrimo shan iyo toban daqiiqa waxay la ciyaari doontaa kooxda almeria keeb ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa halka farakaalsha iyo najo rodrigo iyo weliba dani ay difaacyada noqon doonaan jomeni fadilferdi iyo weliba tony iyo belgham fenicias iyo rodrigo ayaa dabcan dabcan kulanka lagu soo bilaabi doonaa david alaba tubadka tuba iyo weliba iyo eh, weliba lama heli doono ciyaaryahaanadaasi marka real madrid waxay doonaysaa inay guul muhiim ah ay gaaraan halka barcelona iyaguna caawa ay dabcan la ciyaari doonaan kooxda dhibka badan ee real betis Eh, garoonka weyn ee lagu magacaabo eh, beneto ayay dabcan kusoo dhaweyn doonaan magaalada sevilia marka kooxdan ayay dabcan real batis la ciyaari doonaan haddaba baasha kulamadii ugu dambeysay way garaacaysay markii ugu dambeysana garoonka real batis ay soo booqato waxay ahayd kowdii februaar markaasna guul weyn ka gaareen kooxda kubadda real batis marka kulan xiiso badan ayaa halkaa dhex mari waa dhegeysa rowil waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho haddiinu eegnona markan dhegeystayaal wararka kale jira ninka laba magacaabo dimitri berbatof ayaa dabcan waxa uu ka baqayaa in manchester united aanay heli doonin wariyahaanka reer faransa ninka lagu magacaabo karim mustafa benzema oo ay saf ugu jiraan kooxo badan oo reer yurub ah markaynu eegno chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal ayaa waxay doonayaan ciyaaryaankan bishan january midkooda ay markaa dabcan ay qaataan kaasi oo la sheegay inay suurtagal tahay inuu ka tagi doono kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo al alitixaade haddaba kooxda kubadda cagta manchester united ayaa kamid ah kooxaha lala xiriirinayo balse chelsea iyo arsenal ayaa sidoo kaleeto kale heysta fursado ay kula saxiixan karayaan laacibkan hadii ay go-aansadaan inay dabcan dib ugu laabto ama isagoo go-aansado inuu dib ugu laabto gudaha yurube ciyaaryahanka lagu magacaabo evantoni weliba factor osimhen ayaa labada kooxood kooxoodba ah markaynu eegno ama manchester united iyo chelsea la xiriirinaya arsenal inay qaadan karayaan xil ciyaareedka soo socda laakiin waxaa muuqata inay aanan awoodi doonin sababtoo ah dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha ah oo aan u ogolaan doonin iyo waqtiga la bixin karayo ayay kooxda kubadda cagta manchester united ka cabsanayaan markaynu eegno benzema ayaa kooxo waaweyn oo yurub ay doonayaan inay amaah markaa lix bilood ay kusoo qaataan waxaana manchester united dooneysaa inay dabcan u marto eh, dariiqadii ciyaaryaanka loo magacaabo wed gorost oo keliya kaasi oo xilli ciyaareedkii hore la saxiideen markii uu tegay ninka lagu magacaabo christian ronaldo taas oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta manchester united ay macquul tahay xataa in ay si amaah ay ku qaataan ciyaaryahankan haddaba lamarsagaalka ay u badan tahay kooxda kubadda cagta manchester united ayaa la sheegay inuu yahay kariim benzema oo keliya laakiin ninka lagu magacaabo eh, berbatov ayaa rumaysan in aanay heli doonin halyeeyga real madrid ka hor inta aysan kooxda kubadda cagta arsenal ama chelsea uusan ciyaaryaankan uusan ku birin haddaba ninka lagu magacaabo eh, dimater waxauu leeyahay waxaan arkayaa in man united sidoo kaleetana dabcan eh, aysan macquul inay soo qaadan doonin benzema wuxuu leeyahay qof ayaa ii sheegay inay suurtagal tahay in maamulka kooxda ay isku dayayaan waxaa xiiso yeeli doonta koox kasta oo markaa dabcan doonaysa sida arsenal iyo chelsia wuxuu leeyahay weynu eegi doonaa waxa ay sameysto koox kubadda cagta manchester united bisha january wuxuu leeyahay koox kubadda cagta manchester united ciyaaryaanka grimsemo uu u baahan yahay sidoo kaleetna way u baahan tahay wuxuuna uu kusoo kordhinaya khibradii weliba golal waxa uu horay u joogay kooxda kubadda cagtiri madrid waxaana uu la hadli karaa ama waxaa la hadli karay uu leeyahay ninka lagu magacaabo rafael fareen oo dhowr sano ay ka tirsanayeen tirsanaayeen kooxda kubadda cagta manchester united anirada kooxda kubadda cagta madrid wuxuu leeyahay benzema hadda kuma faraxsana halkii uu joogo iyo weliba dooq ah ama habka uu ciyaarayo waxauu doonayaa inuu ciyaaro kubadda cagta isagoo lacagta ee eh, dabcan ma daninayu leeyahay waxuu haystaa lacag badan marka waa dooq manchester united muhiim ah ayuu dabcan leeyahay ninka lagu magacaabo berbatov laakiin benzema waxauu doonaya uu leeyahay inuu ciyaaro james league waxauu doonayaa inuu si joogo eh, dabcan sababtoo ah wuxuu leeyahay christiano ronaldo ayaa mar waliba dabcan eh, wuxuu doonayay in ronaldo james league u ciyaaro laakiin hadda uu ku qanacsan yahay benzemana isaga wuxuu leeyahay ujeedkiisa james league ma laakiin keliya wuxuu doonaya inuu yurub kusoo laabtay uu leeyahay ninka lagu magacaabo ninka la yidhaahdo berbatof sidoo kaleeto berbatof wuxuu leeyahay aniga waxay la tahay in mizema oo waqti badan uu ka helayo chelsea sababtoo ah nicola jackson weli lama aanan qabsan kooxda fursad badan waxa uu dabcan uu siin karayaa wuxuu leeyahay arsenal ayaa sidoo kaleeto ah sababtoo ah waxay awoodi doontaa in ay dabcan sanadkan arsenal ay wacdaro ka dhigaan champions leaga waxaa sidoo kaleeto awoodi karayaan inuu sii joogo ninka loo magacaabo gabriel jesus isagoona garabka loo riixayo benzema waxa uu jeclaan lahaa inuu ciyaaro oo ciyaaro arsenaal sababtoo ah waxa ay ku dheeli ama waxay ku dheelaan qaab ciyaareed aad iyaad u fiican ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo rodolf taasoo ka dhigan kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa leeyahay kuwa ugu cadcad ee qaadan karaya ciyaaryaanka lagu magacaabo karim benzema laakiin kooxda kubadda cagta manchester united xataa way doondoonayaan chelseana sidoo kale way doondoonayaan dhanka kalena dhegeystayaal haddiinu eegnana wararka kale jira ee kooxda kubadda cagta real madrid ayaa dhammaystirtay saxiixeeda koowaad oo ay samaysay suuqa kaliibsiga ee bisha januari kaasi oo hadda shaacinta keliya ay ka harsan tahay heshiiskan oo markaa dabcan waa ciyaaryahaan inaanan caadian oo aada u khatar badan real madrid oo sanadihii u dambeeyey bedeshay falsafadeeda suuqa oo dabcan waxa inta badan sanadii ugu dambeysay ay soo aroorinaysay ciyaaryahaan markaasi dabcan daayira oo mustaqbala sida a sameeyeen ciyaaryaanka lagu magacabo fenix jaajiya sidaa ninka lagu magacabo rodrigo sidaa ninka ciyaaryaanka la yirahdo alda gular falfardi sidoo kale tokomafinka iyo weliba ah eh, daayar kale oo dabcan sida ciyaaryaanka loo magacaabo indrig waxay dabcan gacanta ku dhigayaan dhaymano kala duwan oo ay doonayaan inay ku maamulaan kubadda cagta eh, dunida haddaba waxay gacanta ku dhigeen ciyaaryaanka sagaal jirka ah u dhashay wadanka lagu magacaabo bertrico ninka lagu magacaabo jeremy ayay dabcan gacanta ku dhigeen wararka real madrid waxay sheegayaan in saxiixan maalmihii u dambeeyey ay baadigoobayeen waxayna ku garaaceen kooxo reer sbein ah markaa sida valenshi faderial oo ay kula tartamayaan waxaana real madrid uu u saxiixaya heshiis soconaya ilaa iyo lix iyo labaatan jir haddaba ciyaaryaanka lagu magacaabo jeremy oo maaj labada kun afar labaatanka dabcan doonayo inuu halkaa yimaado ayaa dabcan waxa uu hore u sheegay inuu kuriyoon jirayay inuu mar waliba uu mar un kuriyoodo ama uu ku biiro koox waaweyn haddaba kooxda lagu magacaabo castelen ee heerka hoose spain ayuu hadda u ciyaarayaa jeremy balse waxa uu u soo wareegi doona real madrid oo si toos ah ugu biiraya kooxda daayada yar ee uu gacanta ku hayo ninka lagu magacaabo raul gonzales real madridninka waa kooxda kubadda cagta real madrid-ka stela weyaan halkaas ayaa muddo kooban lagu carbin doonaa kahor inta aan la soo dalacsiinin kooxda koowaad markaa real madrid waxaa leeyahay waxay gacanta ku dhigeen ciyaaryahaan daayira kooxo waaweynayna ku garaaceen oo gudaha wadanka sbein dhanka kaleetana markii aynu eegnana ninka lagu magacaabo mow saalax ayaa la leeyahay waxaa macquul ah in kulammada soo socda uu seego haddaba xidiga garabka weerarka u ciyaara xulka qaranka masar iyo liverpool mow saalax ayaa in muddoah ka maqnaan doona garoomada kadib dhaawac uu ka soo gaaray ciyaartii xulka qarankiisa masar ee barbaraha laba gool laba gool la galeen xulka wadanka gaana saalax ayaa ka baxay qeybta hore ciyaarta markii uu xanuun dareemay muruqa dambe ee bowdada ah waxaana eh, dabcan laleeyahay waxaa macquula ah inuu maqnaan doono kulamada soo socda haddaba yordan colob ayaa hore u xaqiijiyey inuu ka naxay dhaawac saalax waxaase uu xusay inuu ka war sugayo natiijada baaritaanka laakiin ugu dambeyntii baaritaanka waa la sameeyey war-saxaafadeed shalay lasoo saaray xiriir kubadda cagta masar ayaa lagu sheegay in kabtanka mow saalax uu dhaawac uu kasoo gaaray muruqa sida ay muujiyeen sawiro weliba baaritaano la sameeyey islamarkaasina uu ka maqnaan doono laba ciyaarood ee soo socda tartanka qaramada qaarada afrika iyo weliba hadii ay usoo gudbaan wareegga lix iyo tobanka tartanka qaramada qaarada afrika masar ayaa haddii ay u soo gudubto wareega lix iyo waxa ay ciyaari doontaa inta udhexeysa januari labaataniyo toddobo iyo weliba ilaa labaataniyo laakiin wararka qaarkood ayaa sheegaya in saalax uu keliya taab uu noqon karayo wareega sideeda ah haddii uu dalkiisa u soo gudbo iyadoona kulmada wareega ee loo calaamadeeyey waa wareega sideedhamaadka febraayo labadeeda iyo weliba febraayo saddexdeeda haddaba masar ayaa laba dhibcood keliya ka heshay ee labadii kulan ee ciyaartay ee eh, dabcan marka waxay halis ugu jirtaa in gebiyahaa tartankan ay ka harto waxaana hadii sidaasi ay dhacdo farxad ay u tahay liverpool oo mowsaalax heli doonta kulanka chelsea ee eh, january ko iyo soddonka iyadoona macquul ay tahay xataa kulanka arsenal in uu ciyaaro afarta hadii uu usoo laabto gudaha wadanka england gaar ahaan kooxda kubadda cagta liverpool dhanka kaleetana markaynu eegnana kooxda kubadda cagta liverpool warar ku saabsan haddiinu eegno waa arsenal weeyaane kooxda kubadda cagta arsenal ayaa ka jawaabtay dalab amaha oo ay koox horyaal bermule ka ciyaartaa waana kooxda kubadda cagta westham mooyaane oo ay ka doonaysay ciidanka loo magacaabo ismisrow haddaba westham ayaa usoo bandhigtay eh, arsenal dalab ah in dhammaadka xil ciyaareedkan amaha lagu siin doono ciyaaryaankan eh, yani arsenaal ay ka doonayso in amaahay kasoo qaataan ciyaaryaankan smisrow smisrow ayaa eh, dabcan meekal arteta ku tilmaamay ciyaartoo muhiim waa kooxdiisa marka aysan macquul ahayn inuu ka tago haddaba kubad sameeyahan ayaa inta badan kursiga keedka ku jira islamarkaasina dhaawacyo ragaadiye xil ciyaareedyadii u dambeeyey ayaa waxaa isaguna uu ku faraxsan yahay inuu sii joogo imaaraat stadium arsenal ayaa ku jirta kaalinta afaraad ee horyaalka bermaliga waa kaalin saddexaad weeyaan waxaana dabcan ay doonayaan in kooxda kubadda cagta arsenal wadaladooda ay sii wadaan xalayna waxay garaaceen waa shalay weeyaan kooxda kubadda cagta crystal balas oo dabcan guul muhiim ah ay ka gaareen shan gool iyo weliba waxba waayaha dhageystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynana nolol kaban